alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasul ilahi salى allahu alيyه wasalam salaatu lciideyn waa labada ciidood ee ciid aladxa iyo ciid alfidri labadu waxay ka dambeeyaan laba rukni oo arkaanta islaamka ka mid a ah ayaa la soo gutay mid markaa waa lagu dhex jira intiisii badneyd waa la sameeyey oo xajka waa salaa markaa ciid aladxada ka imanaysa midna soomkii weeye sidaa awgeed ciidaha islaamku waa ciido ku salaysan ilaahay dikrigiisa iyo farxad iyo wanaag ciidahana markaa waa wax layska sansamaysanaya maaha oo qofkii kolba isagu wax kale uu samaynayo wacan caysa radi allahu tacala canha qaalat waxay tii qaal rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi alfidru ay ciid lfidri ciid alfidru yooma maalin weya yufdiru nnaas dadku ay afurayaan walaadaxa adxiyadana yowma yudaxi nnaas oo maalinta ay dadku adxiyeysanayaan rawahu tirmidi xadiiska macnihiisu waxa weeyaan jumhuurta iyo dadka ayaa la eegaya bimacnaa dowladda talinaysa iyo halkaa cidda joogta ama deegaanka haddaanay dowladda ka jirin dadka meeshaa degan sidii ay isku raacaan bay noqonaysaa hadduu hal qof keligii arko waa inaanu haddii isagii laga diido tusaale ahaan haddii dee laga aqbalo halkeeda dadkii kalena uu saa ku soomiyo ama ku afursiiyo dadku raacaya culimo badan waxay xadiiskan ka daliishanayaan haddii qofkii uu arko kasoo qaad bishii rabadaan inay soo gashay ama inay ciid tahay oo sagaal iyo labaatan ay ku dhamaatay oo laakiin aan dadkii lagu qancin amba cadaaladiisa ha noqoto amba wax kaleba ha noqotee inuu dadka raacinayo uu iska soo mananayo markaa jumhuurulmuslimiin baa leegaya وعن أبي cmayr بن أنس عaن عmuuمة lahu adeeradii waxa uu ka soo wariyey adeero markaa waa nakira laga dhigay oo min الصaxaabati lakiin صaxaabadii ka mid ahaa halkaasa markaa inay dee nebiga u gudbiyeen xadiiska laga qaadanaya أna rakban qolo gaadiidlaya jaa uu yimid oo fashahiduu waxay ka markhaati kaceen anahum iyagu ra inay arkeen alhilaala dayixi inay arkeen bishii inay arkeen bilamsi shalay inay arkeen maalinimada la joogo shalaynimadeedii famarahum nabiyu sal allahu alay slm nebigu wuxuu amray an yuftiruu inay afuraan waidaa asbaxuu markay waa bariistaanna an yaqduu inay kallahaan ilaa musallaahum ay u kallahaan halkii ay ku tukanayeen garoonkii rawahu axmed wa abu daauud wa hada lafduhu wa isnaadu saciid xadiiskana wuxuu tilmaamaya qofkii haddii uu ogaado maalinta uu soomeyey inay rabada inay tahay ciid waa iska afuraya haddii waktiga salaada waktiga uu taagan yahay zawaalka ka hor oo gelin hore u yahay salaaddii uu tukanaya ciiddiina hadduu gelin dambe ogaado gelinkaa dambe markuu afuro salaada wuxuu u dhiganayaa maalinimada kale soo socota ayuu la sugayaa saasuu xadiisku tilmaamaya waxaa kaloo ku jira in salaadahan oo kale sidaa jumhuuriga u ah in banaanka loo baxo garoomada loo baxo ama meelaha musallahayaasha loo baxo وعن aنس رضي الله عنه qال وxu uhi kan rasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulku وxu laa yqduu midaan kalehi yوم الfidri maalinta ciid الfidrida xatىa yaakula ilaa cuno tamaraatin timre ilaa cuno akhrajahu الbukhaariy maadaama uu bishii rabaadan o dhan soo soomanaa si uu u muujiyo soomkaasi inuu meesha ka baxay aroornimada muu kalihi jirin oo salaada muu kalihi jirin laa yqduu ilى صalaaة الciid yوم الfidri xatىa yaakula tamaraat akhrajahu الbukhaariyu wa fii riwaayaةi mucalaqati riwaayaduu bukhaari mucallaq ka dhigay wawasalahaa uu xidhiidhiyey sanadkeedii uu wada taxay ah axmeduna wayakuluhna afraadan iyagoo afraada buu cuneeyey afraad waxaa sii fasiray inuu bukhaari yihi wayakuluhuna witran markaas sidaynu horeba u sheegnay waxa yidhaha culimadu markaa wawasalaha axmedu halkanuu sheekhu leeyahy riwaayadda bukhaari ma soo wariyey wayakuluhuna afraadan tuu mucalaqa ka dhigay waa maxay witran taas weeyaan markaa tira kala dhiman inay noqoto ayaa sunnaah axabad baa tirada kala dhiman ay ka bilaabanta saddex shan toddoba sagaal ilaa aakhiriha timirtuna waxay ku wanaagsan tahay markiiba qofka awooddiisa kusoo celisaa waa laga qofkii ogaajoonaya awooddiisii bay markiiba dheefshiidka xagga jirka marka la eego si caloosha u dheefshiidayso waa waxyaalaha markiiba jirhka usoo celinaya awooddiisii ee sukariyaadka an ibn bureydat can abihi qala wuxu uhi kana rasuulu lahi sala allahu alay waslm laa yaruju rasuulku wuxuu ahaa laa yaruju kaana rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulku wuxu aha laa yaruju min amixin yowma alfidri maalinta ciidalfidri xataa yadcama ilaa wax sii cidho walaa yadcam wax muu sii cun jirin yowma aladxaa xataa yusallia ilaa uu tukado rawahu axmedu watirmidiy wasaxabi ibn xibaan marka hadduu xitaa timir waayo oo wax kale uu sii cuno xadiiskana uu tilmaamaya acaamkaasi waxaa sunnaa inuu timir noqdo hadduuse wax kalaba noqdo waa sax marka ciid aladxadara inaan waxba la sii si ay haday u suurtogelayso amba ay dhacday waxa neefkii odxiyadu qalay uu markaa ugu bilaabo wa can mucadiyata radia allahu canhaa qaalat waxay tihi umirnaa waxaana la amray haddaanu dumarka nahay an nukhrija inaanu soo saarno alcawaatiqa gashaantimaha walxuyada iyo dumarka aan daahirka ahayn filciideyn labada ciidood yashhadna si ay usoo xadiraan alkhayra khayrka iyo wa dacwat almuslimiina baryada muslimiinta wayactazilu way ka fogaanayaan alxuyadu almusalla goobta lagu tukanayo way ka fogaanayaan xadiiskan waxaa la isweydiinaya ma xukmu salaat alciid salaadda ciidda xukunkeedu waa maxay salaadda ciidda culimo badan waxay idhahdeen waa sunne oo laysad waajiba madaahibta in badanoo ka mid culimada qaarna waxay dha waa fardu kifaa'iyun fardun kifaa'iyun oo idaa facalahu albacdu saqada alihmu can ilbaaqiin culimada in badan oo kamidna ah waxay ku tegeen waliba culimada mucaasiriinta u badan ka ibn ah iyo ibnu baas iyo albani iyo culimadaasi inay tahay fardu cayn oo fardu cayn macneed waa maxay qof kastaba sidiisay ugu tahay lajna daa'ima waxay rajaxday iyadu fardun kifaayigaas saasaan filay inay markaa isku soo ururiya fardu caynkaa culimada daliishaday ee waa fardu cayn waxay ka daliishadeen xadiiskan iyo dumarka marka horeba ay sunnaha tahay inay guryahooda ku tukadaan alcawaatiq waa jamcu caatiqin waa almar'atu ashaaba albaaliqa waa gabadha inanta markaasu qaan gaadhay weyaan oo waxaa iska dhaqan ahayd markaa inta badan dumarkaasi inaanay dee guryaha kasoo bixin dumarka waaweyne dee iyagu iyo xublaha yare dee gashaantimaha way kala duwayn oo soo bixbixidda qofka weyne ama dumarkii weyna de waxaa laga yaaba in lagu fitnoobe lakin inta badan hablaha may soo bixi jireen marka xaaladan iyadaa inaanu soo saarnaana la gabadhaan iyadu salaadiba ku waajibinaya bale aanay kama ansaxaynin ee ah iyadana saas oo kale markaa waa l maxaad umalaysa qofkii caafimaadka qofkii isagoo aan ku sifaysnayn yashhadna alkhayra wa dacwat lmuslimiin khayr baa halkaa ka jira baryada muslimiinta ilahay ay baryayaan salaada dhexdeeda khudbadda khayrkaa kale la yskugu imanayo higilkaa la muujinayo oo shacaa'irta waaweyn islaamka ayay ka qeyb gelayaan wayactazilu lxuyad lmusallana waxay ka deliishadeen culimada badani inaanay gabadha xaydadii masaajka joogeynin ayay ay ka dalishay waxay meel banaan ah laga kala tegayo oo aan masaajid ahayn ayaaba waxa weeyaan nabigu ui wayactazilu alxiyad lmusallaa ayuu dee mar haddii la amray sidaasay ka dhigantay inuu rasulku i dumarku ha ka fogaadaan marka inaanay masaajidka ku nagaaneyn qadiyadda salaada in xadiiskan daliil u yahay qolada diidaye sunaha ku sheegtay salaada ciidda waxay dhahdeen rasuulka alay slatu slam nin baa weydiiye u yimo ku yihi markuu weydiinaya waxaa ku waajibka ah shan salaadood baa kugu waajib luya dabeetana wuxuu yihi hal calaya hayruhaa waxaan ahayn ma intaa ma laygu leeyay suu ihi maya ilaa an tatawaca inaad adigu dee sunno ka dhiganaysa un mooyaane laakiin wax kaloo kugu waajib ma jiro oo xadiiskaas kale ayaa loo dariishaday almuhim wallahu ala waxaad moodaa inay fardu kifaayigaas kale u dhawdahay iyo fardu caynka labadaas u dhowdahay waliba fardu kifaayigaaba dhici karta laakiin ha ka maqaani ciid ciiddo waxaad iska aamintaa inay waajib kugu tahay adiga shaksiyan ya hadii waa suna laa dad badan baaba laga yaba inay iska sahashadaan inkastoo ay dadku ku wanagsay inay ciidaha tukadaan dadka qaar baa jumcayaasha tukada inta kalena ma tukadaan dhalinyaro badan oo khamiise xidhan maalintan magaalada adiga arkay maalinta jimcaha masaajidadu way wada buuxaan soo maaha dhalinyartuna khamiis midhan bay wada xidhayin maasha allah waad ku farxaysaa markaad aragto nimanka khamiiska midhan xidhan soo tukaday salaada casrna waa laga qaarkood ilaa masaajidka dib ugu noqon ya halkaa ay ku dhaafaan haddaba markaa ciidana dadku inta badan kama haraan haddaa dadkaa reer biigahay kama harhaan markaa waa in la dhaha salaada ciiddu waa waajib ee hala tago hala dha si ay markaa higilka iyo waxaa laga yaaba in ilahay ku anfaco oo dabeete salaaddii kale halkaa u kasii wadee qadiyadda ku saabsan gabadhu inay muse ka dheeraanayso masaajidka waxaa lagu yihi xadiiskan ka dheeraanshahaas waxaa looga jeedaa un ilan kolleyba goobt halkii salaada lagu tukanayay bay ka tegeysaa wey macnaheedu si aanay maaha macnaheedu waxbaa ka meesha ah, inaanay joogeyn maaha ee waxa weeyaan ciladu dee qof tukanaya haddaad adiguba iska dul taagnaata ka war xagga aadaabta iyo waxaasaanay u wanaagsanayn markaas si ay uga durkaan xaggii qofki dadkii tukanayay ee maaha xaggii ahaarada maaha an ibn cumar radi allahu canhuma inay dumarku masaajka ku nagaadaan haba laga wanaagsanaadee laakiin hadday dani keento ama cilmi ay ku baranayso ama matala meel kale ay weyday de waynu inay jirtay gabadh masaajidka deganaan jirtay oo xaari jirtay oo ya dumar ku nagaan jirtay wacan ibn cumar radi allahu canhuma kaana nabiyu sala allahu alay wuxuu a abu bakr wacumara yusaluuna qaar tukada alciideyn qabla alkhudbati khudbadda ka salaada shumcaha iyo salaadan ciideynka waxay ku kala duwan yihiin horta khudbadda way wadaagaan labadaa ragcadoodna way wadaagaan waxayse ku kala duwan yihiin salaada jumcaha khudbaddaa horeysa markaa mar haddaad labadii ragcadood sugayso dee ninka khudbadinaya idhegeysa anba hidhegeysan kolleyba waad ku qasbantay wey kolleyba waad kolleyba salaaddii baad sugaysaa salaaddii ciidda iyada ciid salaaddii baa horeysa dabadeedna markaa khudbadiina way dambeysaa dee dad badan baa iska dareeri jiray dabeetana qoladii reer banu umeeye qaarkood ba waxay sameeyeen way cagsiyeen madaxdii si dad kuu dhegeysaa bay doonayaan oo hadalladoodii ku sheegaan waxay horreysiiyeenba khudbaddii salaadiina uu dambeysay way ku diideen saxaabadu hadii saba ay dhacdo laga soo qaado sidaas in la sameeyo salaadaasi way ansaxaysaa ya ilan khudbaddii salaaddii iskuma xidhnee sunnihii buu qofkaasi khilaafay laakiin salaada iyo khudbaddaasiba waa waa ansaxaya waxaa kaloo kala duwanyay khudbadda jumcaha in la dhegeysta waa waajib ya ida nudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascw ilaa dikr اlah u socda dikriga ilahi waa khudbadii waatan bayciina la joojinaya markaa in la dhegeysanaya inay waajibtaa laga qaata halkaa laakiin salaada ciidda ciideynku waa sunna in la labada khudbadood hadduu markaa qof intu labadii ciidood labadii ragcadood iska tago ajarkii unbuu yaraystay lakiin sida wanaagsan waa la dhegeysto oo aan laga tegin wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay sl salla wuu tukaday yowma laba ragcadood lam yusali aanu tukan qablahaa iyadoo horteed walaa bacdaha iyo kadib toona aqrashaada subca rasuulku alay sla slm laba ragcadood buu tukaday ciiddii oo ciiddu waa laba ragcadood salaaduu ka horreysiiyey miduu ka dambeysiyey toonna ma jirto wa canhu ibn cabaas waxaa laga wariyay ana nabiya sala allah ala slam salla uu tukaday alcida bilaa aadaanin walaa iqaamatin aadaan la-aan iyo aqiimid la-aan akhrajahu abu daawuud wa aslu fi lbukhaari marka loo eedaami maayo loona aqiimi maayo asalaatu jaamicatun iyadana loodhan maayo وعن أبي سعيid رadي الlه عnه qal وxu uhi kana rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم rasuulku waxa laa yusli midaadka qabla ciidi ciidda ka hor شhayئa waxba muu tukan jirin ay شhaya min الصلاة faidaa rajaca markuu noqdo ilىa manزilihi gurigiisa salىa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray rawahu بn maaja bsnaadi xasan marka xadiiskani kii hore si laisku waafajinaya abi sacid اqudri wuxuu yihi rasuulku markuu gurigiisa ku noqdo ayuu laba ragcadood tukan jiray cabd لlahi بn cabasna wuxuu yihi ka hor iyo kadib toona muu tukan jirin soo maha marka cabdillahi bn cabaasna wixii arkun buu ka warramay abi saciid alkhudri wixii uu arkay buu ka warramay marka almuhbitu muqadamun cala naafi baaba la ydha marka horeba qofka wax sugaya iyo ka diidaya keebaa la horreysiiya muhbitkaa la horreysiiya waayo cabdillahi bn cabaas waabu yaraa weliba waxa laga yaba inu arag abi saciid alkhudri wuu ka yar weynaa abi saciid baa weynaa walow wax badan biyuu ka weynaanne haddaba abi saciid alkhudri waxaa lagu fasirayaa inaanay inaanay salaada wuxuu ujeedaaba leeyahay cabdillahi ibn cabaas isagu ah, garoonkumu ka warramaya oo rasuulku alayh salatu salaam markii uu soo galay garoonka lagu tukanayo wax sunna uu ka horreysiiyey may jira markii garoonka laftigiisana kadib laga dareerayna wax sunno ah lamu iman abu saciid alkhudrina muxuu ka warramay fii manzilihi soo maaha dee ismama diidana marka markaa sunno in la in laba ragcadood guriga lagu tukadaa waa iska sunno markaa laakin garoonka in lagu tukado ka hor iyo kadib toonna iyadu sunne ma aha laakin haddii goobta lagu tukanaya ay tahay masaajid qofku markuu soo galo muxuu la imanayaa taxiyatu almasjid canhu waxaa laga waraya abi saciid alkhudriy abi saciid alkhudri waa sacad binu malik binu sinaan alkhasrajiy alkhudriy isagii aabihiiba saxaabada ka mid ahay waa saxaabada ugu xadiisa badan xagga warinta marka la eego cabdillahi bni cabaas iyo isaga iyo jaabir bni cabdillaah cabdillahi bni cumar abu hureyra caaisha iyo cabdillahi bni mascuud caaisha uga waxaa ugu axaadiis badan abu hureyra cabdillahi bni cumar baa ku xiga caaisha ayaa ku xigta canhu qaal wuxuu hi kaana nabiyu sala اlah alay sl nabgu wuxuu ahaa yakhruju mid baxay yowma alfidri maalinta ciid alfidrida iyo waladxa ay yowma adxa maalinta ciid adxada ila lmusala musalluhu uu bixi jiray musalluhu waa meeshii lagu tukanayay makaan aladii yusallaa fiih wa awalu shayin shayga ugu horreeya yabda-u bihi uu ku bilaabaya salaat buha uma yansarifu wuu ka baxayay salaada oo fayaquumu wuu istaagaya muqaabila annaasi dadka hortooda muqaabila annaas dadka halka ka horeysa wاnnaasu dadkuna calaa sufuufi iyagoo sufuuftoodii jooga fayaciduhum wuu waaninayey wayamuruhum u amrayay mutafaqun caleyh taasina waxay sii adkeynaysaa un inuu rasuulku alayه الsalatu salaam banaanka u bixi jiray iyo inuu khudbadda dambeysiin jiray oo salaadu ahi ay horeysay lakiin dadkaasi dee dadkeennan cagaha laga gujiyey may hayn ya cagaha laga gujiyay maad garanaysaa soomaaliga waa weyn bal nin casar dhegeysanaya kolba kacaya haddana soo fadhiisanaya nin xaalad gaarale mooyaane waa maxay ninkan halkaa intu ka kaco haddana suuliga tegay haddana iska soo noqonay haddana tegay ya de waxaa tirahdaa de wax yimaadeen ka warra waa gaar taasi dee istina baa la dhaha waa laga soo reebaya markaa way dhegeysan jireen o way fadhiyeen musallaha markaa ayaa wanaagsan masaajidkii nebigo fadli badnaay qofka ku tukadaa uu ka helayo imsa ashar imsa ashar buu ka helaya sheega imsu ka ya kun ashar buu ka helaya salaada kale macna ee dheerta waa looga jeeda salaada aad halkeenan ku tukato iyo taad xaram ku tukato masaajidka nabiga aleyhi salaatu wasalaam maxay isleerihiin kun salaadood haddana rasuulku masaajidkiisaa fadliga badan buu ka bixi jiro banaanka u bixi jiro ya marka in masaajidka lagu tukadaa way ansaxaysaa salaad adii masaajidka lagu tukado ma fi mushkila waliba dad meela qaar baa laga yaba inaanay wadamada qaarkood inaanay lahaynba meel ay tagaan lakiin sida wanaagsan waa banaankaa in laiskugu soo baxo la muujiyo shacairta islaamka maadaama inta badan masaajidka laisku yimaado jimcayaasha iyo kuwa oo sidaa la sameeyo haddaba inaga cagaal inaga gujiyo markaaba dadku way dareeraan soo maha dhaqankaasaa inta kale aan dareerina iyaguna halkii ma fadhiyaane waa way dhaqaaqaano waa lays wasalsalaama war hebel khudbaddi iska socotaa waa bal warano waa layssalamayo sheekadii markaa khudbadda sheeko waa hadli karaa si culimadu ihahdeen ti eh, tii jumca hadli karaya soo tan ciidda waa hadli karaya laakin maxaa ka wanaagsan in sanadka weliba laba jeer oo keliya laisku imanayaayo wax badanoo ummadda wadana baa laga hadlaya wa can camar bin shacayb can abihi can camr bn shacayb can abihi can jadihi abihi can jadihi waa cabdillahi bn camr bn caas qaala wuxu qala nabiyu salى اllahu alayh wasalam atakbiiru fi lfidri atakbiiru takbiirta la takbiiranayo fi lfidri ay fi salaati ciid اlfidri fi salaati ciid اlfidri salaadda ciid alfidrida sabcun toddoba weyaan fi lulaa ay fi ragcati lula ragcadda koobaad la takbiiranayo وخمسun iyo شhaن في الآkhiرaةi ay في رaكcaة الآkhirati رagcadda dambe alآkhirة بmعna الأkhيرة ay la macno tahay wاlqراءaةu qراءada qur-aanka la akriyayo faatixada iyo qur-aankii kaleba bacdahumaa uu ka dambeeya labadoodaasi labadoode labada takbiirood labada ragcadood takbiiraha kiltayhimaa labadoodaba akrajaahu akrajahu abu dawud asxaabu albani raximah wanaqla tirmidiyu tirmidina wuxuu kasoo wariyey can ilbukhaariyi kasoo raray taصxiixahu bukhaari inuu saxiixiyey wa can abi waaqid leysi xadiiskana wuxuu tilmaamayaa salaadaha ciidda waxyaalaha sunayaasha ah waxaa ka mid in ah ay salaadaha kale kaga duwan tahay takbiiraad dheeraada takbiiraad dheeraada soomaalidu waa kuwa idhahda inay kulley inay u iska suurtagale nin ciid ba hore uma tukan jirinoo wuxuu soo xaadiray ciiddii dabadeedana allahu akbarti baa lagu celiy su war salaaddu xaggee ka xidh milaade ya wuxuu u qaatay takbiirtii marka keliya la xidhan jiray allahu akbarta inay salaaddii xidhmi weydey sil war salaaddu xaggee maanta he xaggay ka xidhmi salaaddu xaggay ka xidhmilaade bui toddoba baa lala imanaya iyo shan haddaba waxaa la isku sii khilaafay toddobadaa takbiirood miyay ku jirtaa takbiirat lixraamka culimada qaar baa waxay ku dareen takbiirtii ixraamka markaa waa maxay inta kale dheeraadka ahi waa lix weeyaan shantan kalena waxay ku dareen takbiiratu alintiqaal tii lagu soo kacayey oo waa afar kale un markaa sida daliilku u dhaweeyey wallahu aclam maadaama atakbiiru la ilaaqay oo nabigu yihi takbiirtu yii markaa takbiirtaasna la ysla garay dheeraad tahay filfidri sabcun waa takbiiratu ixraamka marka laga reebo toddoba kale takbiratixraamka marka laga reebo toddoba kale iyo takbiiratu lintiqaalka marka laga reebo shan kale saas wey iyo intaan faatixada la akriyin in lala imanayo waayahay ducaa listiftaaxi ka waran ducaa listiftaaxu ta koobaad unbay dee lala imanayay takbiiraadka way ka dambeyneysaa way way ka dambeyneysaa labada takbiirood dhexdooda ka waran waxba haddaan la odhanina waa sax haddii kale markaa hadallada qaar baa laga soo wariyey cabdillahi ibn mascuud iyo oo markaa allahu akbar kabiira alxamdu lilahi kaiira ereyada saas oo hoos qofkii u waa la soo atakfiru fi lfidri markaa fidri maxaa fidri loogu magacaabay dadkiiba waa yowma yufdiru nnaas yani sowm soomkii bay ka afreen aladxana aludxiya waa ashay aladi yudbaxu fi hada lwaqti adduxa waa waqtiga barqada so in ya markaa adxiyada ayaa waxaa la qalaa xilligaa markaasaa ciid al adxa loogu tilmaamay atakbiru fi lfidri sabcun fi lula wahamsun fi laakhirati wlqiraaatu qiraadu bacdahuma labadooda iy ka dambaysaa kilayhima kiltayhima way sii adkeynaysaa man waa kila wa kilta iyadoo idinka naxawa ku arkay wacan abi waaqid ilaythi radi allahu canhu qala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu alay slam waxa yaqra' mid akriya fi aaa ay fi ciid aladxaa iyo walfidri fi ciid alfidri biqaaf waqtarabat akhrajahu muslim sunayaasha ama salaadaha suuradaha ay suno tahay la akriya waxaa ka mid ah suuratu qaaf oo ragcadda hore la akriyay iyo suuratu iqtarabat wacan jaabir radi allahu canhu qala kana rasuulu llahi sala la ala sl rsulka waa idaa kaana marka aday yowm lciid khaalafa ariiq waxaa kaloo soo aroortay rasuulka ala sla sl jiray sabixisme iyo iyo halataanka xadiid lgaashi taana way kusuganta wacan jaabir radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu llahi sala la ala sl rsulka waa idaa kaana marka aday yowm lciid khilaafo aariiqa ariiqii buu khilaafi jiray akrajahu lbukhaariy waliabi daawuud can ibni cumara naxwuhu abi daawuudna wuxuu kasoo wariyay abdillahi bn cumar naxwuhu xadiiskan oo kale inuu dariiqi khilaafi jiray xikmadda ku jirta markaa in dariiqa la khilaafo horta waa sunna in dariiqa la khilaafo maadaama nebigu alay sla slam saa samayn jiray dariiqa khilaafiisa waxaa looga jeeda halkii uu maray markii uu ka soo baxay meel ka duwan buu mari jiray markuu soo noqonaayo marka xikmadda maxay tahay xikmaddu wallahu aclam xikmadda la garan maaye laakiin culimadu way isku dayeen waxay idhahdeen dee si ajarku ugu farabato oo khayr buu markii hore meel usii maray usii socday marka dambana meel kale inuu kasoo soo noqdaa way markhaati kacaysa ilan yowmaydin tuxadiu akhbaarahabaa taale waxaa kaloo yidhaahdeen mena si uu masaakiin badan ula kulmo maadaama sadaqada ay sunno tahay maalinta in la farabadiyo sadaqada halkanna masaakiin buu kula kulmaya dariiq masaakiin buu kula kulmaya maya waxa weeyaan nimankii yuhuudda la odhan jiray baa magaalada madiina deganaayo dee rasuulka inay ikhtiyaalaan ikhtiyaalku waa maxay macneedu ya oo xanimka la sameeyo sida qarsoon qofka loo dilay ikhtiyaalaad bana ikhtiyaal in si shirqole nabiga u dilaan ayuu nabigu alay sla slam de u ka digtoonaa uu iska ilaalinay maya wuxuu doonaya rasuulka ala sla sl higilka muslimiinta inuu farabadiyo dariiqa marka soo maro iyo dariiqan kale tiradii dadka iyo bataan ad isku sor wuxuba way dhici intaba way dhici karta laakiin waxa lagu waxa muhiima un inuu nebi maxamed sameeyey calayhi salatu slam ajar laga helayo marka waxaad ku dadaalaysaa dariiqi aad guriga uga baxday maaha dariiq kale inaad ka soo noqoto dadkana sunayaashaa loo sheego oo loo gudbiyo an anas radi allahu anhu qal wuxu uhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almadiinata rasuulku wuxuu yimi magaalada madiina qadima wuu yimid rasuulu llahi sala llah alay slm almadiinata magaalada madiina walahum iyagoo le yowmaani laba maalmood oo yalcabuuna ay ciyaaraan fiihima labadaa maalmood dhexdooda ay ciyaaraan faqala rasul wuxu uhi qad abdalakum allahu ilaahay baa idinku bedelay bihimaa labadoodan aada ciyaaraysaan ee ciiddaydina khayran minhumaa laba ka ywm اfidri baa ilahay idinku bedelay ay abdlakum اllahu bywm اlأضxى wbywm اlfidr akraja abu dawud wanasai bisnaadi صaxiix sunuhu markaa maxay waxaan ujeedaa nebigu alay الslat slaam dadka markuu shay ka bedelo inta badan wax kale ugu bedeli jira haddaad qof markaa wax qaldan sameynaya aad aragto oo aad ku tiraa waxaa iska daa maxaad u sheegeysaa sida saxda sidaa iyo sidaa yar waxaa iyo waxaa qabo haddaad shay bidcaa ka reebtay qofkaad ku tiri waxaa isuga bidci iska daa maxaa loo baahan yahay sidii sunahayda sheegtay ku sidaa iyo sidaa iyo saa samee hadduu qofku idhahdo warniyo tusbax anigu waan iskaga dikriyaayo dee cibaadadan oo aad ku tiraado warniyo nebi maxamed tusbaxa muu qaadanay haya dadka o dhan ma dadka iskaba daayo nabi maxamed buu qaadan jira tusbax ila kama dikri badnide saxaabadiina may qaadan jirine waxaad samaysaa gacantaadan iskaga tirso waxba ku qarsoonaatay tusbaxaan kaa hadhay baa jira moogta tusbax marka qarabka jeebkaad ku ridaysaa ya farahani may kaa harhayaan idan kula socdaa soo maa weliba tusbixii inaad dikriyaysaa la arkayaa oo ajarkuna waxa ku wanaagsan yahay inuu ku qarsoonaado ee eed halkaagaa iskaga wado farahaagaa ku tirso weliba nebigii baad waafaqay alayh isalaatu wasalaam wa kaana yacqidu tasbiix waliba caqdigu waa sidaa in la ydhaha marka sidaa in la sidaa sidaa gacantsaa loo soo celiyo ayaa sunnaha haddaad sidan tidhaa laftigeedana saxba ayaa maycuuda haddaad halkaa shan iyo toban baa kugu jira imsaa kugu jira saddex shan ku dhufo waa shan iyo toban soo ma a saddex xubnood baa kugu jira dabeetana waa shan waa shan shan saddex ku dhufo waa shan iyo toban haddana mar kale ku celi waa shan iyo toban haddana saddex ku dar miyaan iskaba dhib yarayn waka laakin sidaa saas ma adu sunuhu waa saa in las yidhaho waxaan usoo qaata intaa tusaale ilaahay baa idinka bed idinku bedelay bu rasulku laba ka khayr badan ee ciyaartii iyo wixii ay samayn jireen ka uu ka joojiyo labadaa ka khayrka badan samey iyagu maxay samayn jireen labadan maalmood maalmaha qaarkood nayruus waa ciidihii farisiga soomaalidu weli waxbay kasii hayaano dabtuur bay idhaahdaan ma garat dab bay tuuraan ciidahaasi waxay ka soo jeedaan dabtuurkaasi qoladii dabka caabudi jirto waana sanadka kale wareegiisa waa a matalan kowda bisha oo kale ay ka dhigan tahay sanadada qaarkood ummadaha qaar baa tirsadaa markaa dadka reer biig oo kale kolle badankiina waxa laga inay daan arage laanqoyanna halkaa guriga hortiisa buulka ayay dusha sare ka sunayaan ya yaa arkay maasha alla markhaatigiina alaaf waxay le waxbay ka aaminsanyiin marka marka hadday taa waxba kama jiraan baad leedihin inaga daay ciidahaasoo inagu tanaynu tirsanayna ee tii milaadigaa baynu khaatiyaan la taaganay ciiddan imika la tirsadee ayaa baynu dee khaatiyaan la taagana wad arkeysa haddii imika la ihahdo maanta waa imisa boqol kiiba sagaashan waxaynu garanaynaa maadi milaadigaa soo hadda waa inteennii diinta baranaysa an anas radi allahu canhu qala wuxu uhi qadima rasuulu llahi salى اllahu alay slm madiinata rasuulka magaalada madiina yimi walahum iyagoo yowmaana laba maalmood yalcabuuna ciyaaraan fiihima faqala wuxu uhi qad abdalakum allahu xaqiiqahan ilahi wuxuu idinku bedelay bihimaa labadii maalmood khayran minhuma laba ka khayr badan yowma ladxa buu idinku bedela wa yowma alfidri wacan cali radi allahu canhu qala wuxu uhi min asunati sunada waxaa ka mid ah an yakhruja inuu ubaxo ila lciidi maashiyan isagoo lugeynaya sunaha waxaa ka a ah inuu ciidda u baxo isagoo lugeynaya markaa sida waa inuu qofku u lugeeyo ajarkiina uusii farabadanaya laakiin min asunati hadduu ku idhaahdo waa dariiqii nabige ala sla sl waajib ahayn baa qaadanaya ee hadduu qofku gaadiid raaco matalan meeshiiba ay ku fogtahay oo kale awl uu sii kaxaysaa ma farasa wax lamid ah dhib ma laha waktigana dadkii ba baabuur iyo waxbay haysanoo waxaa laga yaabaa caailada dhambe qoyska dhambe ba israaco wacan abi hurayrata radi allahu canhu anahum iyagu asaabahum waxaa ku dhacay madarun roob fii yowmi ciidin maalin ciidah asaabahum waxa ku da-ay ayay imika noqonaysaa madarun roob baa ku da-ay fii yowmi ciidin maalin ciidah oo fasallaa bihim nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa tukiyey salaat alciidi fi lmasjidi masaajidku ku tukiyey rawaahu abu daawuud biisnaadin layin waa daciif xadiiskaasi laakiin macnaha waa saxo iyadoon markaa aan roobadiin masaajka waa lagu tukan karaa sunihii unbaa la khilaafay hadduu roob yimaado oo dadka ay qoyayaanna dee waxa weeyaan mukhaalafo ma imanayso mukhaalafadii baa meesha ka baxaysa oo dabeetna markaa masaajka baa la iskaga tukanaya si aanay markaa dadku u qoyin ilaa waata qofkii faralkiiba lagu yihi guriga iskaga tukan markuu roobdaayay anahum asaabahum matarun fii yowmi ciidin roob baa ku da-ay fii yowmi ciidin fasallaa bihim annabiyu sala allahu alay slam salaata alciidi fi lmasjidi sunaha waxaa ka mida ciidda in dhar wanaagsan lasoo xidho ama ha ku cusboonaadaan ama ha nooc kale markaa ha noqdaan waxaa ka mid ah in laysu soo udgooneeyo in lasoo maydho saxaabadiiba laga hayaa hataa jimcaha nabigaa sheegay laakiin lasoo maydho dee dadkii wanagsanaa laga hayaa maadaama laisku imanaya meesha mar haddaba markastaba la iskugu imanayo dumarku laakiin udgoon bay iska ilaalinayaan inay soo udgoonayaan xijaabkoodii bay soo xihanayaan saasay sameynayaan takbiiraadka ciida in la takbiirto waa sunna markaa odxiyadu iyadu waxay ka bilaabeysaa yowma carafa ayaamu tashriiq baanay ku gebagaboobaysa ayaam atashriiq saddexda maalmood ee ka dambeeya ciidda laakiin ciid alfidridu waxay ka bilaabeysaa habeenkaa ciidda salaada markuu qofku garoonka salaada sia loo galana way dhammaaneysa culimada qaarkoodna waxaa bay leey waxay ka bilaabeysaa qofku markuu gurigiisa ka soo baxo guriga markaad kasoo dhaqaaqaysa takbiirta ku bilaabmaysaa ilaa intaad soo tukanayso sidaasay ku dhammaanaysaa